بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الأمر وحين كسو جرنا علمه المفهوم والمنطوق إيا معاني ذي إريادة ومفهوم والمنطوق نسو هوس قليا هذا نالك وحين كو أركي دونا الأمر amarka ayaynu halkan ku arkaynaa alamru amar marka la yidhaa lafdi ahaan waxa amarka loo yaqaan waynu tacriifin lafdiga amarka mafhuum ahaan waxa amarka loo yaqaanana waynu tacriifin aqsaam ahaan sidaa ee eh, amarku uu u qaybsamayo iyadana waynu ka hadli doonaa axkaam ahaan amarku axkaamta uu leeyahayna waynu soo arki doonaa biidn illaahi tacaala axkaamta amarka waa axkaamta ugu muhiimsan ee usuulka lagaga hadlayo waxaa lagu odhanayaa kow amarku muxuu ku tusaa ma waajibbaa ma nadbiba ma irshaadba dalaaladii waa maxay maxaa loo dejiyey amarku inuu maxay ku tuso ma takraarbaa ma hayr takraarbaa ma mamara maxa amarku muxuu ku tusinaya waynu arki doonaa amara ereyga amara ihi waa amara wuu kala saarsaaray sababtu u kala jarjaray waxa weeye lafdigu inuu ka hadlayuu kutusaya kow lafdigii amara buu hadda ka hadlaya haddana laba macnihiibuu ku xijisiin doonaa amara xuruuftan amaraah waxa wanaagsan baa la yidhi in maadi loogu dhawaaqo marka la kala jarjaro amara haddii amruna waa la odhan karaa amara ereyga amari ihi xaqiiqatun xaqiiqo ayuu ku yahay fi lqowli qowlka qowlkii almakhsuusi la khasisay majaazun majaaz buuna ku yahay fi lficli ficilka fil asaxi qowlka asaxa ah ee sixada badan amara waxaa la khilaafay ilaa shan qowl oo ereyga amara'a ah layskugu khilaafay baa jira lafdigan amara'a ah, ereyga loogu talagala in loo isticmaalo sheekheennani wuxuu qaatay amara kow qowl bay ku tustaa qowl oo amarku waa qowl waa hadal waxaa lagu odhanayaa tuko waxaa lagu odhanayaa maxaan ku idhaahdaa sadaqayso zaka bixi soon eg ama amara waa qowlkaa makhsuuska ah ee la khasisee lagu khasisay inuu dalab ku tuso welibana dalab jaazime inuu ku tuso qowlkaa khaaska ah ayaa amara loo dejiyey oo xaqiiqo uu ku yahay welibana qowlkaa waa loo isticmaalaa waxaa kaloo la arkay ereyga amara ah oo ficil loo isticmaalayo ficil kii oo loo isticmaalayo waa la arkay haddaba ficil marka loo isticmaalo waxaa ka mid a aayadda qur'aanka ee nebi maxamed ilaahay uu ku yidhi washaawirhum fi lamri washaawirhum la tasho saxaabada la tasho fil amri ficilka aada samaynaysid umuurtaada kala tasho jihaadkii iyo hijradii howlihii oo dhan kala tasho washaawirhum fi lamri ficilada aad ku kacaysid nebi maxamedow la tasho hadaba ereyga washaawirhum fi lamri macno ahaan amarku waa shaawiri looma jeedo hadda kaa shaawir lagama hadlayo waayo xuruuftaa laga hadlaya baan iska ogeyn aw xuruuftii hadda washaawirhum fi lamri mashaawirba hadda amara xuruufteedii mise waa filamrida dambe filamridan dambe iyadoon amarba ahayn oo amarba dee fac ismiba ah ayay xuruuftii amare sidataa haddana waxaynu nidhi marka koobaad amara lafdigeega aynu ka hadlin marka labaadna amara macnaheega ayaynu ka hadli oo macnaha amare loo yaqaanaynu ka hadli marka saddexaadna axkaamtaynu ka hadli marka afraadna dalaaladaynu ka hadli marka shanaadna siiqooyinka amara loo amarka loo dejiyey baynu ka hadli haddaba ereyga amara xuruufta amara iyo waxaa laga ishtiqaaqday waxaa la arkay kiyo qowl loo isticmaalayo af carabiga waa la arkay qowl oo dee la leeyaha waamur ahlaka bisalaa wa'mur amar nebi maxamedow ahlaka ehelkaaga bisalaati salaad xuruufta hadda wa'mur ee amarki ihi waa bimacnaa qul ahlaka salluu qul lahum salluu qul waa qowl baa loo isticmaalaya wa'murtaasi maanta waa qul qowl bay ka dhigan tahay amaro oo qowl loo isticmaalayo lagu macnaynayo lafdiga amara oo qowl lagu macnaynayo halkaasaynu ku haynaa iyadoo ficil lagu macnaynayana waa la arkay oo washaawirhum fi amri fil amri waa ficilada aad samaynayso tashi la samee oo la tasho saxaabada kala tasho baa la leeyahay waxaa kaloo la arkay iyadoo sifo ama shani looga jeedo shani iyadoo looga jeedo shani inamaa amrunaa lishayin inamaa amrunaa lishayin amrunaa waxaynu arkaynaa inamaa amrunaa marka la yidhaahdo ama wamaa amrunaa ilaa waaxidatun oo kale wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ka lamxin bilbasar ama inamaa amrunaa sha'niga yaguba amrunaa lishayin amarka anu shay amarno waxaa kaloo la arkay liamrin maa yusawidu man eh, liamrin maa yusawadu man yusawadu waa sifo liamrin maa sifo uun ayaa yusawadu boqor looga dhigaa man yusawadu ninka boqorka laga dhigayo haddaba ereygan amar ihi mar shay buu u soo aroori mar amar buu u soo aroori mar wuxuu u soo aroori ficil buu u soo aroori mar wuxuu u soo aroori qowl buu u soo aroori sheekheennu aqwaashaa laba qowl buu matniga ku dhigtay waa amaro qowl u aroortay iyo amaroo ficil u soo aroortay labadaa culimmadu waxay yidhaahdeen qole waxay yidhaahdeen qowlkuu xaqiiqo ku yahay ficilkana majaaz buu ku yahay waa ku sheekheennu doortay qolona waxay yidhaahdeen cagsiga oo maye ficilkuu xaqiiqo ku yahay ficilkuu xaqiiqo ku yahay qowlkana majaaz qolona mushtarak bayba ka dhigeenba amara xuruufta amari xaqiiqatun xaqiiqo ayay ku amara ereygan amari xaqiiqatun xaqiiqo ayay ku tahay في القول قولك المخصوص لخصيصي ومحا لغو خصيصي وأدال بوضعه كدجنتي سكوغتسي على اقتضاء فعل فعل لضلبيو فعل لغا ضلبيو وولبنا سي جزمي وكجر لغا ضلبيو كا أيا الله استعمالا وحقيقة في القول المخصوص مجاز مجاز بو أمرك كيهي في الفعل فعلك فعلك وشاورهم في الأمر أوكله majaaz buu ku yahay fil asaxi qowlka sixada badan waxaban soo dhiganayba markii majaaska astaamaha lagu garta aan sheegaynay waxaynu nidhi waa in majaaska lagu jamciyo xaqiiqada sidaan lagu jamcinaynin kolka ereygan amar ah xaqiiqo markuu yahay umuur baa lagu jamciyaa baynu nidhi amar maxaa lagu jamciyaa umuur marka uu majaaska yahayna amar uu ficil yahayna maxaa lagu jamciyaa baynu nidhi awaamir umuur iyo awaamir baynu soo kala nidhi waad ogeydeen walow awaamirtaa culimada la waayey ragga luqawiyiinta cid ka hadasha oo amar awaamir lagu jamcinayo cid sheegta dee jamcu tagsiirka markaan alfiyatulumaaliga aragno sideed iyo labaatanka jamcu tagsiiru sheegayo ka mid ma aha amar awaamir lagu jamciyo xataa culimada shaadka qortay kumay soo darin haddii laga tegi waayo culimada luqada qortay hal nin baa la arkay cid yidhaahda amar awaamir baa lagu jamciyaa halkii ninna rag baa ka daba qaatay oo yihi yaa arkayba qaacidada ah lama haye kolka waa mas'alo ragga qaarkoodna qiil bayba u sameeyeen oo awaamirtu amar la jamciyey maahee waxa la jamciyey bay yidhahdeen aamir aamirkiibaa awaamir lagu jamciyey bay ismigii faacil baa awaamir lagu jamciyey oo aamirkaasaa masder looga jeeday ismi faacil oo masder looga jeeda awaamir lagu jamciyey saasay ragga qaarkood u qaateen ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen war awaamirtu waa jamculjamaco ereygan amar ah ayaa marka hore afcul lagu jamciyey amur baa la yidhi amur markii la yidhi ayaa jamcii amur ahaa ee afcul ku yimid afaacil lagu jamciyo awaamir la yidhi sida kalbumba oo eyga ah marka hore aklub loogu jamciyo marka dambena akaalib loogu jamciyo waxa kaana lagu diiday aklub akaalib markaan leenahay dee waa afaacil laakiin amur markaad awaamir leedahay afaacil noqon maayaane fawaacil oo kale noqonaya fawaacil oo kale ayuu noqonaya kolka taasaa lagu diiday iyagana waad aragtaa ereyga amara marka awaamir lagu jamcinayo waa markaan ka soo hadalay amara ereyga amariihi xaqiiqatun xaqiiqo ayuu ku yahay fi lqowli qowlka almakhsuusi la khasisay majaazun majaaz buuna ku yahay fi lficli ficilka fil asaxi qowlka sixada badan aqwaashii kaleo dhan wuu iskaga aamusay halkaa ayaynu kaga baxnay ereyga amara'a ah, lafdigiisa inaynu ka hadalo aqsaamtiisa iyo macnihiisana aqsaamtiisa iyo mafhuumkiisana ama istilaaxiisana halkanuu kaga hadlayaa wanafsiyu walamru amarka annafsiyu ee nafsigii ihi iqtidaa'u ficlin ficil dalabkii weeye ficilka oo hayri kafin kafi la-aantiiya reebtoon la-aantiiya ama reebid la-aantiiya oo madluulin laysku tusay calayhi dushiisa bikayri naxwi kufa kufa iyo waxa la midka ah kayrkoodna laysku tusay halkan wuxuu ka hadlayaa amarka maxaa loo yaqaanaa isilaaxa amar maxaan ku tacriifinaa waxaa la yidhi amar waxaa lagu tacriifini hadduu shaygu qaybo leeyahay lama tacriifin karo ilaayoo horta qaybaha la sheego oo marka qaybaha la qaybiyo mid kaste gaarnimadiisa loo tacriifiyo waxaa la yidhi culimmadu waxay qaateen hadduu shaygu qaybe leeyahay oo doonayso inaad tacriifiso haddii tacriif shaamilo loo helayo marka horaa tacriifini haddii tacriif shaamil a aan la helayninna waad qaybqaybin markaad qaybqaybiso eed laba qaybood ka kala dhigto ayaad qayb kasta tacriifka u gaarka ah ayaad sheegaysaa baa lagu leeyahay haddaba amarka inaan tacriifinaan rabnaa istilaaxa waxaa amar la yidhaha inaan sheegnaan rabnaa amarku qaybuu leeyahay sida ay qabaan ashaacirada oo kale muctasilada oo kale way diideen oo waxay yidhaahdeen iyagu amar nafsihi ma jiree naga daaya bay yidhaahdeen ashaaciraduna waxay qaateen amarku nafsi wuu leeyaho amar nafsiye iyo amar lafdiya ayaa kala jira kolka haddaba sheekheennani wuxuu ku dul socdaa madhabulashaacira ayuu ku dul socdaaye wuxuu doonayaa inuu amarka laba inoogu qaybiyo uu yidhaah amar lafdi ah iyo amar nafsi ah labadaa amar ayaa kala jira amarka lafdigi ihi waa kan aynu nidhaahno ijliis kaasaa amar lafdiya ah markaad qofka fadhiiso ku leedahay hadalkaagan ijliis ah ayaa amar lafdiya ah amarka nafsiga la odhanayaana waa intaadan ijliis markan aad qofka ku leedahay dee qalbigaaga dalab baa ku jira ijliis ma tidhaahdid ilaa inaad doonto inuu fadhiisto qofku mooyaane kolkaa waxa weeye amarka nafsigii ihi doonidan ma arkaysaa dalabkan aad qalbiga kaaga jira eed fadhiga dalbayso dalabkaa qalbiga ku sawiran weeyaan amarka nafsiga ah ee ashaaciradu ay sheegayaan waxay yidhahdeen waxaa nagu kalifay amar nafsiya inaanu keenno amarku sidiisaba wuxuu ka farcama kalaamka kalaamka waynagii soo marnay kalaam nafsiya iyo kalaam lafdiya inay labadaa u qaybiyeen muctasiladii iyo rag kalena ay ka daba qayliyeena lahaa inaga daaya haddaba maadaama kalaamkii la qaybiyey oo labadaa loo qaybiyey nafsi iyo lafdi loo qaybiyey amarkuna kalaamka uu ka farcamayo sidii kalunbay amarkii u qaybinayaan amar nafsiya iyo amar lafdi ah haddii waxay yidhaahdeen tahdiidkaa nagu khalifay bay yidhahdeen amar nafsiya in la keeno tahdiidkoo kalea nagu khalifay bay yidhaahdeen marka qofka lagu leeyahay faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur marka la yidhaahdo waa in farqi u dhaxeeyo la helo amarkii caadiga ahaa iyo amarkan tahdiidka ah farqi u dhaxeeya waa inuu jiro haddii kale dee waajib buu noqonaya qofku inuu gaaloobo faman shaaa ka doonaa falyumin ilaahay ha rumeeyo waa amar in ilaahay la rumeeya waman shaaa ka doonaana falyakfur ha gaaloobo waa amar kii gaalkaa ah ilaahay baa amray buu ku odhanaya haddaynu wax kasta amar ka dhigna bay yidhaahdeen kolka ereygu isagoo amarkii uun ah waxay ku kala baydhayaan amarkan iyo iyo iyo tahdiidka hanjabaadu eeg ka nafsiga abay ah ku kala baydayaanoo midna hadalku wuxuu soo baxayaa kii oon la rabin faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur kii oon la rabin buu soo baxayaa oo la odhanayaa rumee ama gaalow midna wuxuu soo baxayaa kii la rabo ijliis fadhiiso lagu leeyahay ama salli tuko lagu leeyahay taa ayaa nagu kaliftay bay yidhaahdeen alamru nafsi inaan meesha keenno haddaba wuxuu qaatay sheekhani madhablashaacira iyo welibana amarka nafsiga ah inuu tacriifiyo amarka lafdiga awuba ah iskaga aamusayba waayo ereyga amarihi nafsiga ayuu xaqiiqo ku yahay buu qabaa wanafsiyu waalamru nafsiyu amarka nafsiga ah oo kan lafdigiihi ka nafsiga abuu ah kutusayaaye bay yidhaahdeen wanafsiyu amarka nafsigi ihi waa iqtidaau ficlin ficil dalab la dalbo ficil baa lagaa dalbayaa horta dalab baa meesha iqtidaa meesha jooga maxaa kaa baxay markaan iqtido meesha keenno iqtidahani waa dalab waxaa kaa baxay khabarkii iyo waxyaabihii kale ayaa kaa baxay iqtidaau ficlin buu yidhi waxa la dalbayaana waa ficil ficilkaasi waxa weeyi saddex baa soo hoosgelaya ficilkii xubnuhu jidhku uu samaynayey iyo ficilkii maxaanku idhaha carabku uu samaynayey qowlka ahaa oo xataa qowlkiibaa maanta ficilka soo gelaya ilain qowlkuba waa ficlullisaane iyo ficilkii qalbigu uu samaynayey wuxuu ku yidhi iqtidaa'u ficlin ficil dalab la dalbo weeye ghayri kafin ficilkaasoo reebid aan ahayn ghayri kafin wuxuu kuu yidhi kafiga u soo saaray kafigu waa nahyi oo nahyigu ka hadh weeyaan waxan amarkuna samee weeyaan kolkaa hayri kafin reebid aan ahayn buu ku yidhi dalab ficilkaa la dalbayaa waa hayri kafin reebid midaan ahayn mid lagaa reebaya ma aha oo ha samayn lagu leeyahay waa mid samey lagu leeyahay nahyigiiba halkaana ku baxay madluulin calayhi waxaa laysku tusinayaa ficilkaa la dalbayo bikayri naxwi kufa kufa iyo kuwa lamidka ah kayrkood baa laysku tusinaya kufa waxaan ahayn baa laysku tusinayaa oo ijlis iyo idrib iyo salli iyo aqiimu salaata iyo kuwaasaa laysku tusinaya kufayaan laysku tusin oo kufadu maxaa iyada dhacay kufadan lafteeda sheekheenu cibaarada si yar adagunbuu u qoraye waxa weeye hadduu ficilku kufa hadduu ficilku kafay kafi yahay reebid hadduu yahay oo laakiin kufa laysku tuso iyada lafteeduna waa amar iyada lafteeduna waa amarkii un kufada lafteeda amara kufo iyo dar iyo dac iyo kuwii noocaa ahaa iyagoo ka tag lagu leeyaho ha samaynin lagu leeyahay haddana nahyi noqon maayaane amarkay ku jiraan amarkii ayay ku jiraan laakiin cibaarada sheekhu waxay ina moodsiinaysaa kufadu inayna amar ahayn ay nahyi tahay bay ina moodsiinaysaa wanafsiyu waalamru nafsiyu amarka nafsigi ihi iqtidaau ficlin ficil dalab la dalbo weeye ficilka oo hayri kafin reebid kayrkeed ah ficilka oo madluulin laystusinayo calayhi dushiisa bikayri naxwi kufa kufa ka hadh iyo waxa lamidkaa kayrkood laysku tusinayo amarka haddaba talow ma la shardiyaa marka amar la sheegayo culuwi ka aamirkiihi inuu sareeyo uu xaqiiq ahaan u sarreeyo ama ma la shardiyaa isticle inuu isa sarraysiinayo yuuna sarrayninba inuu isagu u qaato inuu isa sarreeyo labadaa kee ma culuwi baa la shardiyaa ma isticlaa la shardiyaa ma labadaba waa la wada shardiyaa ma labada midnaba lama shardiyo ayaa ayaynu nidhaahnaa halkaa masaladan afar qowl baa ku jira oo culimada usuulku afar bay iskugu qabteen afarta qowl ee mas'alada ku jira intaynaan afarta qowl taaban waxaynu kutubtii ku arki jirnay naxwihii iyo mandiqii iyo waxaa lagu arki jiray amrun maca isticlaa amarku marka uu culuwi ku jiro ama isticla uu ku jiro marka culuwi uu ku jiro ka kaamirkiihi markuu sareeyo amar buu noqdaa ma'muurku markuu hooseeyo kaamirkii markuu hooseeyo ku ka sareeyo uu amrayana sida ilaahay oo kale markaad leedahay rabbigfirli ilaahu dembiga iga dhaaf dee ilaahay baan amrayaa odhan maysida maxaa la odhan jiray ducaa la odhan jiray marka maalan laba simani ay is amrayaan laba siman oo isku derajiihi markay is amrayaanna iltimaas baa la odhan jiray saas madhabka mashhuuro buu ahaa asalkiisana muctazilo ayuu ka yimid oo la og yahay culimada muctasilada qaar badan ayaa sidaa wax u kala qayaxay culimadii ka dambaysayna qaar badanna way u bogeen oo waxay dhahdeen waa arrin saxa qaar badanina waxay dhahdeen arrinkani sax ma aha haddaba saddexdaas aynu u qaybin jirnay in la yidhaahdo waa amar iyo in la yidhaahdo waa duco iyo in la yidhaahdo waa iltimaas oo dalab uuna oo codsi uuna amarka haddaba usuulkii baan hadda maraynaaye qole waxay yidhaahdeen culuwiga ayaa la shardiyaa oo haddii amarba lasoo qaato culuwigu waa shardi daalibku inuu rudbo sareeyo oo madluubu minhuga uu ka rudbo sareeyo waa shardi bay yidhaahdeen culuwi culuwigu waa culuwi xaqiiqaa ah weeyi waa mid xaqiiqaa ah. markaad amar la odhanayo culuwi baa la shardiyaa culimada qaar baa sidaa qaatay yuctabaru lculuwu bay yidhaahdeen sarrayn ayaa la qiimaynayaa oo waa inuu kani sarreeyo markaa unbu amar noqonaya haddii saraynta la waayo amarba noqon maayo culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen isticlaa la shardiyaa isticle isticluhu waa maxay isticluhu waxa wey isa sarraysiin dee waa siin iyo waxa ku istafcalo weeyaan waa dalab weeye sarraysiin la dalbayo ama xaqiiq ahaan ha u weynaado ama xaqiiq ahaan yuuna u weynaanina mid isweynaynaya ha ahaado isticlo ayaa la shardiyaana waa qowlka labaad ee odhanaya qowlna wuxuu leeyahay labadoodaba waa la wada shardiyaa culuwina waa la shardiyaa inaad xaqiiq ahaan u sarrayso isticlona waa la shardiyaa inaad isa sarraysiinayso adigoo sarreeya inaad isdhul dhigta maaha bay leeyihin markaad amarka bixinayso eegma inaad xaqiiq ahaan culuwi ugu sifaysan tahay isticlona waa inuu kaa muuqdo isa sarraysiinna ay kaa muuqato waa madhabka saddexaad madhabka afraadna wuxuu leeyahay culuwina lama shardiyo isticlana lama shardiyo labada midnaba lama shardiyo madhabka waa madhabka sheekheenini qaatay culuwina lama shardiyo isticlana lama shardiyo wuxuu u daliishaday fircoon oo ilaahnimo sheeganaya oo qoomkiisii kulahaa ana rabbukum alaclaa rabbigiinii saraan ahay sarreeyey baan ahay ayaa dadkii uu ilaah baan u ahay lahaa dadkii uu lahaa ilaah baan u ahay buu ku yidhi famaadaa ta'muruun war maxaad i amraysiin famaadaa ta'muruun maxaad i amraysiin yaa aamire haddaba kuwa ilaaha aw ilaah baan idiin ahay kulahaaba aamira sawma yaa ma'muura oo la amraya isla fircoon oo ilaah baan ahay lahaa ayaa la amraya haddaba eeg kuwa uu ilaah baan u ahay leeyahay miyay ka sarreeyaan isaga culuwi may ku sifaysan yihiin may isticlo may ku sifaysan yihiin oo fircoon may iska weyneynayaan may culuwi iyo isticlo toona aayaddaa kama muuqdo famaadaa ta'muruun maxaadi amraysiin markuu fircoon ku leeyahay kuwii uu lahaa ilaah baan u ahayba kuwii baa aamir maanta noqonaya isagayna amrayaan halkaasay la mareen muctasilada iyo ragga yidhi culuwi iyo isticliya waa la shardiyaa aayadda waxay ku macneeyeen ta'wiil bay geliyeenoo famaadaa ta'muruun maxaad ii tilmaamaysiin maxaad ii ishaaraysiin eg famaadaa bay ku macneeyeen iyaguna war maxaad ii oo waxay dhahaan amar yaan lagu macnaynin ilayn ma sarreeyaane sarraynna ma dalbayaane amar yaan lagu macnaynin waynu aragnaa walaa yuctabaru lama qiimeeyo fil amri amarka dhexdiisa lama qiimeeyo oo lama cibreeyo culuwun sarrayn lama qiimeeyo wala isticlaa-un isa sarraysiinna lama qiimeeyo walaa iraadatu dalabi dalab doonidiina lama qiimeeyo fil asaxi qowlka asaxa ah walaa iraadatu dalabi dalab doonidiina lama qiimeeyo fil asaxi haddaba iraadatu dalabkani waa maxay marka halka hore afar baa ku jiray afartii uu sheekhu qaatay culuwi iyo isticlo toona lama rabo oo lama qiimeeyo unbuu ka dambaysiiyey walaa iraadatu dalab unbuu yidhi dalabka doonidiisana lama rabo waxay leeyihiin iraadatu dalabku waxa weye lafdigan inaad dalab uga jeedo inaad dalab uga jeedo markaad amar ku hadasho eed ijlis tidhaahdo waa inaad uga jeedaa bay yidhahdeen fadhigan inaad dalbaysid waa inaad dalbaysa qalbigaagu waa inuu dalbayo fadhigan saasay yidhahdeen muctazilada qabata in iraadatu dalabka muctazilada qabta saas uu leeyahay walaa iraadatu dalabi fil asahi kolka walaa iraadatu rag badan oo kale oo muctazila ahayna way raaceen hadaba walaa iraadatu dalabi markaynu nidhaa dalabka doonidiisii iraadada ayay yidhaahdeen meesha way taallaa oo doonidaasaa meesha taala oo waxay ku leeyihiin wixii amar la oranayo iraado waa inay la socoto iraado waa inay la socoto doonid waa inay la socoto iraadatu dalab waa inay la socoto madhabkani wuu adag yahay iraadatu dalab looma baahna waayo waxaan loogu baahnayn ilaahay wuxuu doonaa miyuu dhici waayaa ya ilaahay wuxuu doono ka waran maxay aayadda qur-aanka idaa aradnaa he idaa aradnaahu lishayin haye inamaa qawluna lishayin inamaa amruna lishayin idaa aradnaahu an naquula lahu kun fayakuun idaa aradnaahu daasaan ujeednaa inamaa qawlunaa lishayin annaga qowlka yaga aanu shay ku nidhaahno idaa aradnaahu markaan doonno waa inaanu maxay nidhaahno bu ilaha yidhi waa inaan nidhahdo kun oo fayakuun hadduu ilaahay shayga doono dee waa kun fayakuun haddaba muctaziladii baa leh amarka waxa amar la odhanaya marka iraada ku jirto waxaad eegtaa ilaahay isagu dad ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, uu ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan ilaahay dad uu ogaa inay gaalnimo ku dhimanayaan sida abi aalib iyo abi jahl iyo haddana miyayna ku jirin dadka diinta loogu baaqayo ee udkhuluu fi silmi kaafa laleeyahay diinta soo gala dadka laleeyahay iimaanka la amraya sow waxa uu haddaba leeyahay dadkaa ilaahay ma doonayo inay islaamaan waa inaad tidhaahda dee ma'muuriinba ma aha iimaanka lama amrin waa inaad tidha iimaanka lama amrin eeg abi jahl inuu mu'min noqdo lamaba amrinba oo maxaa dhacay loo amri waayey dee iraadaan ku jirin dalabkii iraadaan ku jirin halkaasay la mareen iraadaan ku jirin bay yidhahdeen iraado ma aha waxa loo baahan yahay iraadatu dalab looma baahne dalabkunbaa loo baahan yahay walaa iraadatu dalabi dalabka doonidiisana lama qiimeeyo fil asaxi qowlka sixada badan markaan doonayno qowlkaa lama qiimeeyo culimmada qaar baa yidhi markii amarka la tacriifinayey eeg dalabaa soo noqnoqonayey iraadatu dalab iyo dalab dalabaa soo noqnoqonayey oo xataa amarka waxaa lagu tacriifiyaaba waa dalabu ficlin hayri kafin iqtidaa iyo dalabu waa isku macno ereygan dalaba bay yidhaahdeen amarkii sawka lagu tilmaamay shay ka sii qariibsan qariib qariib ku fasir shay aan la garanayn oo shay aan la garanayn aad kusii fasirtay way adag tahay baa la yidhahdaa waxaasi waa qariib qariib ku fasir baa la odhan jiray waa maxay talow amarkan aynu doonayno in dadka loo tacriifiyo ee dalabka laynoogu macneeyey laynoogu tacriifiyey dalabka laftiisa anaanba garanayne taasuu ka hadlayaayo qolada tidhi dalabka ma garanayno ayay u jawaabayaa wa dalabu dalabku dalabku waa wax la dalbayo la codsanayo badiihiyun waa mid iska badiihiya waa badiihi oo badiihi waxaa loo yaqaanaa shayga marka sidaa aad u aragtaba aad iska fahmaysid banaan buu yaallaa wa dalabu badiihiyun shayga dalabkii waa badiihi fikir inoogama baahna waxaad ku suuraysan kartaa bimujaradi iltifaatati nafsi baa la yidhahdaa naftoo sidaa uunu eegta adoon fikirinba waa bediihi haddaba waxba dalabku wax adag ma aha oo aan odhanayno tacriifkii amarku wuxuu koobsaday shay akhfaa ah oo isaga ka sii qarsoon oo dalaba saasay ragga qaarkood yidhaahdeen wa dalabu dalabku badiihiyu waa shay iska muuqda oon cidna ka qarsoonayn oo dalabkaa cidan garanaynin ma jiro dee dalab waa la garanaya wax la dalbayaba wey waa la dalbayaa adba wanafsiyu amarka nafsigi ihi kayruuliiraadati iraadada kayrkeed weeye cindanaa annaga agtayada wuxuu yihi marka dalab amar nafsiya markaynu sheegno amarka nafsiga ah wuxuu ku leeyahay waa kayruuliraada amarka nafsiga ah rag baa dee amarka nafsiga aba diidanaa raggii amarka nafsiga a diidanaa iraaday meesha keeneen oo waa muctasiladii oo iraaday yidhaahdeen iraadaa meesha taalla haddaba iraadaa meesha taalla iyagu yidhahdeen doonid baa meesha taalla oo halkii amarka nafsiga ah doonid bay yidhaahdeen ayaa jirta wuxuu ku leeyahay amarka nafsigii dooniddaa ma ahee waa dalabka dalab baa jira qalbigaaga ku jira oon xuruuf lahayn kaas ayaa ayaanu anagu qabnaa buu yidhi haddaanu nahay ashaacirada wa nafsiyu amarka nafsigi ihi hayru liraadati iraadada kayrkeed weeye cindanaa annaga agtayada kolka waxay ku dhacaysaa ashaaciradiibay ku dhacaysaa ereyga cindanaa ashaaciru ku wadaa cidduu diidan yahayna muctasiladii weeye oo muctasilada ayaa tidhi annagu iraadaanu qabnaa amarku inuu iraado u baahan yahay doonid inuu u baahan yahay ashaaciraduna waxay yidhaahdeen maya amarku doonidda uma baahne doonidda uma baahne eh oo amar kastaa doonid buu wataa haddii la yidhaah waxa ka dhalanaysa inaad tidhaahdo dee ilaahay wuxuu doonay baan dhicin wuxuu doonay ayaan dhicin ama inaad tidhaado ninka gaalka ah lama amrin iimaan oo ilaahay baan la dooninba dee doonid la-aan inaad meesha keento dalabuunbaa lagaa rabaa buu ku leeyahay walamru amarka annafsiyu ee nafsiga ihi hayru liraadati iraadada hayrkeed weeye cindanaa agtayada buu ku yidhi muctaziladuna amar nafsiga way diideenba laakiin haddana sida tacriifkoogu uu u socdo waa isku mid iraadada iyo amarka nafsigii waaba isku mid cinda almuctazila aynu bartaa kaga baxna masalada mas'alatun alasaxu qowl halkaa waxaynu kaga soo baxnay laba qodoboo quraynu soo marnay laba qodoboo qura waxaa inoogu biiray waxyaabaha amarka la qiimeeyo afar qodob oo kamid a afartii madhabee culuwiga iyo isticlaha ku jiray iyo hal madhab oo iraadada ku jirto oo ay isku haystaan muctazilada iyo ashaaciradu ay isku haystaan halkaa ayaynu kaga baxnay mas'alo kale ayuu doonayaa sheekhu inuu sheego horta siiqada amarku maxay ahayd siiqatu lamri waa maxay amarku siiquu leeyahay siiqadiisuna waa maxay siiqooyinka amarka hore waynu usoo dhiganay oo usuulkii horeynu soo dhiganay maxaynu odhan jirnay culima afar siiqo ayaan sheegi jirnay maxay ahayd afarta siiqo ee amarka keenaa waxaynu odhan jirnay waa eh, siiqadii siiqatu ifcal la odhan jiray ko maxay ahayd ta labaadna mudaaric laamulamar wata waa laba ta saddexaadna maxay ahayd ismu ficilka oo kale ismu ficil amarka oo kale waa saddex ta afraadna maxay ahayd masderka wakiilka ka ah ficlu amarka afartaasiba waa siiqooyinka loo yaqaano siyaqul amar ee siiqooyinka amarka ee rasmiga ah weeyi siiqatul amar afartaaba waa ka mid amarkii caadiga aada u taqaanay iyo amar mudaarica laamka wata eeg ijlis iyo litajlis ijlis war fadhiiso weeyi litajlisna fadhiiso weeyi waa isku macno uun iyo ismu ficil amarka iyo masderka ficlu amarka wakiilka ka ah haddaba afartaa talow siiqada rasmiga ah ee amarku uu leeyahay waa ayo afartuba ma wada rasmiba mise siiqo rasmiya ayaa jirta siiqada ugu ugu horeysa waa ifcal siiqatu ifcal waxaa la yidhahdaa waa amrun iyadu waxba uma baahno wasiilo ma soo marin siiqatu ifcal ayaa asala saasay qaateen culimada usuulka qaarkood waxay yidhaahdeen ereygan amarihi waa macno ereyga amari waa maxay bay yidhahdeen waa macno macnuhuna waxa lagama maarmaan ah uu u baahan yahay erey dheeraada oo ficilka iyo daatada shayga dheeraadka ah hadda nahyigu sow macno maaha aha nahyiga ma ficilka aistusa ah mise laabaa laysku tusaa nahyiga laabaa laysku tusaa oo maxaad odhan laa taji laadana nahyiga keenaysa xarafkan marka nafyiga la doonayo nafyiga maxaa la isku tusi jiray xaraf baa la isku tusi jiray sow ma aha laa naafiya xaraf baa la isku tusi jiray haddaba amarkuna waa macne e in xaraf la ysku tuso ayay ahayd kolka waxay yidhahdeen siiqada saxda ihi waxaan u haysanaa mudaarica laamka wata litajlis markaa tidhaha litajlis fadhiiso sow ma aha laamkana xarafa oo macnihii amarka wata kolkaa litijlista asala bay ragga qaarkood qabaan ragga qaarkoodna ijlista asala bay qabaan inagu ijlistaynu qaadanaynaa culimaduba saasay u badan yihiin alasaxu qowlka sixada badan ana siiqata afcal siiqada ifcal ereygan calam weeye ifcashu waa amar ama ifcal ha noqdo caynka hala fadxiyo ama ifcil ha la yidhahdo caynka hala kasriyo ama ufcul ha la yidhahdo caynka hala godo ama facil ha la yidhaahdo ama faacil ha la yidhaahdo ama istafcil ha la yidhaahdo adu amarkii wixii la oran jiray unbaa looga jeeda amrun bisiiqatihi kii amrun bisiiqatihi la oran jiray siiqatul amar oo dhan baa loo jeedaa alasaxu qowlka sixada badan anna siiqata afcal siiqada ifcal mukhtasatun waxay khaas ku tahay bilmri nafsiyi amarka nafsiga abay ku khaas tahay waayo amarkii lafdiga ahaa sheekhani maba tilmaamin amarka nafsiga ah uunbuu tilmaamay sidaa darteed amarka nafsiga ah kol hadduu tilmaamay amarkii nafsiga ahaa unbu weli ka hadlayaa siiqada ifcal amarka nafsiga ah ayay ku khaas tahay buu ku leeyahay oo amarka nafsiga ah unbaa loo isticmaalayaa asal ahaan iyo wadci ahaan amarka nafsiga abay ah kutusaysaa sidaa ayuu hadalkii u dhigay wataridu dalaaladii baynu u gudubnay waa macaano macaanidii siiqada ifcal ay lahayd wataridu way soo aroori siiqada ifcal lilwujuubi wujuub bay u soo aroori intani waa intii aan naqaanay ee kutubta aad aynu ku arki jirnay usuulka wataridu way soo aroori siiqadani lilwujuubi wujuubbay u soo aroori waajibbay tusi waxaa ka mid a ah aqiimu salaata ilahay markuu leeyahay salaada ooga welinadbi sunnana way u soo aroori waxaa ka mid a ah fakaatibuuhum addoommada kitaabeeya in calimtum fiihim haddaad ku ogaatiin khayran khayr addoommada haddaad wanaag ku ogtihiin iyo rag shaqaysanayo xoogle inay yihiin kitaabeeya oo lacag yar ku xidha oo dhow laba sano oo meelaha ay kala bixiyaan ha iskala xuruubaan fakaatibuuhum taasi addoonka in la kitaabeeya waajib ma aha laakiin waa sunna way ku wanaagsan tahay nadbi wey welilibaaxati ibaaxana amarku wuu soo arooraya waa amarkiioo iska mubaaxa uun kuluu cuna min ayibaati maa kii ayibaadkiisa rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay kuluu cuna haddaad tidhaa cuntada ilaahay baa amray oo afar iyo labaatanka saacadoodba waxuun baan cuni dee waad cumri degdegisa maaha haddaad wuxuun cunto waa khatar oo tidhaa ilaahay baa amray إلا كنوذ هو أمر لكن أمر كان من للوجوب مثل وللإباحة وللإباحة وي كلوا عنا وللإباحة وي كلوا من طيبات ما waxyaabaha waxaa jira maskaxdeenna sawmaadan arag maskaxdeennani waa ilaahay dee waad la yaabaysaa rabbi siduu inoo abuuray waxaa jira maskaxdeenna unugyo waxaa jira ilaahay uu ku abuuray oo ku amraya inaad wax cunto cuntada bilow ku odhanaysa bilow waad u baahan tahay bilow waan gaajoonayaadaad adiga soo farxalanaya bilaabayo maskaxda ku jirta qayb kaloo waxaa jirta dariiqii gaadhiga lagu qabanayo kala oo markay calooshu heer soo gaadho ko odhanaysa waad dheragtay waad dheragtay maskaxda kuu sheegaysa ma inay calooshu sheegaysa moodaysaa maskaxda kuu sheegaysa oo jidhkaagii diidayo iska iska diidaya waad dheragtay ha iga daa waad ka joogsanaysaa markaa haddaba waxaa jira dadka qaar baa maskaxda qaybta bilowguni ay shaqaysaa qaybta waad dheragtayna laga waayaa soo maydaan arag dad baa jira noocaasa oo haddii cunto lahoos la hor dhigo ilaa ay dhameeyaan ka dulkacaynin intay dooni hal la egaato haddii foosto loo dhiibo ilan maskaxdii waxa shaqaynaysa qaybtii he bilowgii unbaa shaqaynaysa laakiin waad dheregtaydii ma jirto oo ma shaqaynayso carabta aad bay ugu badan tahay ciyaalkay ku dhacda ciyaalka qaaroo cuntada waa wax ku filan baa loo ridaa waa laga ilaaliyaa waa lagala dagaalamaa hadduu ilmuhu maalin cuntada u dhunto u dhimanaya wayba jiraanbadee ciyaal dhintay baa jiro maxay maxaa dilay cuntay u dhuunteen untadii xaafada oo dhan loo kariyey ayay u dhuumanayaanoo maskaxdana waxaa shaqaynaysa qaybtii bilowgii uun qaybtii waad daragtidii ma shaqaynayso dee siduu u wado u naqaska ku xidhmaya kuluu haddaba haddaad tidhaahdo kuluu ilaahay baa amarkan isaaray oo waan wadayaa uun waan wadayaa uun haddaad tidhaahdo maxaa ka dhalanaya dee waad dhimani waad cumri degdegi ma aha wujuub maahe waa lilibaaxa eeg usuulkan kusoo dhiganay kutubtii kalaan kusoo dhiganay meelaha ibaaxada lagu garto sheekuna laga yahay xagga dambe inuu ku keeno wadaadkana watelidu way soo aroori siiqadani lilwujuubi wujuub bay u soo aroori lix iyo labaatan macno oo amarku u soo aroorayo ayuu halkan inoogu sheegaya lix iyo labaatan culimada qaarkoodna dhowr iyo soddon bayba ka gaadhsiiyeen dhowr iyo soddon macno oo amarku uu leeyahay watelidu way soo aroori siiqadii ifcal lilwujuubi wujuub bay u soo aroori welilnadbi sunnana way u soo aroori welilibaaxati ibaaxana way u soo aroori weli tahdiidi hanjabaadna way usoo aroori maxaa ka mid ah hanjabaadii icmaluu sameeya maa shitum waxaa doontiin icmaluu sameeya maa shitum waxaa doontiin wax alla waxaa doontiin sameeya baa layidhi waa hanjabaad aabbaha ama hooyadu way way yaqaaniino af soomaaligaan xataa ku naqaanaa ilmuhu hadduu iskuulka ama madrasada jarjaro maxay muxuu ah ku odhan hooyadii hebelow maantana orodoo jar buu odhanayaa buugta qaadoo orodoo gidaaradaa fadhiiso way noo tahaye orodoo gidaaradaa fadhiiso hadduu kii yaraa gidaar u fadhiisto ka waran uu aabbahay baa maanta amray inaan gidaar fadhiisto ama hooyadayba amartay inaan gidaar fadhiisto de wax soconaya maaha waayo amarkani amarkii la yaqaanay maaha waa kii tahdiidka ahaa waxa kaa qabsado waad garan doontaa wey waad garan doontaa waa kaala kulma welil irshaadi irshaadna wuu usoo aroorayaa irshaadka waxaa la yidhi waa maslaxada dunawigiihi waxa ay ku jirto maslaxada ukhrawigiihi kay ku jirtaa waa ka duwan yahay oo nadbi baa isaga la yidhaah welil irshaadi irshaad iyo in lagu hago oo dariiqa saxdaa ah lagugu hago ayuu amarku usoo arooraya waxaa ka mid markaan wax kale iibsanayno iyo ganacsiga aan ku jirno ilaahay baa yidhi wastashhiduu markhaati u sameeya shahiidayni laba markhaati oo min rijaalikum raggiina ka ahaaday wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum haddaba wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum marka la yidhaah wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum marka la yidhaah waynu aragnaayo wastashhiduu waa lil irshaad waa layna hagayaa siday maslaxadda iyo dantu inagu jirtay dunawigii ayaa laynagu hagayaa amarkaa wujuub hamoodin waliiraadati alimtihaali imtihaalka iyo diranka doonid lagula doonayo ayuu ku soo aroorayaa waxaad ku odhanaysaa isqini maaan baad odhanaysaa addoommadaada cidan ahayn waxaad jeceshahay inaad ogaatid inay ku yeelayaan iyo inayn ku yeelaynin adoonkaaga ma addoonkaagu inuu ku yeeli waa la iska garanayaaba isaga addoonkaa waaba addoonkaagii laakiin cid kale ayaad imtixaanaysaayo iraadatul imtithaal baad u imtixaanaysaa inuu ku yeelayo iyo inuuna ku yeelaynin inaad kale ogaato ayaad rabtaa isqini maaan biyo isoo waraabi amarkan gebigiisuba waa iraadatul imtithaal waa aad ogaatid inuu qofkani ku yeelayo kuu dirmo iyo inuuna kuu dirmaynin sargaalku askarta wuu iska hubiyaa markuu iska shikisan yahay isle amarkaaga madax lama fulinayo mise waa la fulinayaa madax waa saas amar buu bixinaya umana jeedo amarkan in la fuliyo inuu eego ayaa ayuu doonayaa dadkani bal horta inay amarkiisa qaadanayaan iyo inayna amarkiisa qaadanaynin intaa un iraadatul imtithaal baa la yiraahdaa walil idan iyo ogolaanshana in lagu idmay shaygan wuu usoo soo aroorayaa nin baa albaabka kugu garaacaya markuu albaabka garaaco albaabkii gurigaaga wuxuu kaa rabaa inaad u ogolaato inuu soo galo iyo in kale maxaad ku odhan udkhul baad ku odhan soogal udkhul war soogal baad ku odhan haddaba udkhul markaad tidhaahdo waa idan baa la yidhaha culimmada qaarkoodna ereygan idanka ah waxay ku dareen ibaaxada waxay yidhahdeen kii hore wakuluudii hore ha lagu daro oo ibaaxa isle wuu kuu banaan yahay gurigaygu inaad soo gashaa ama waan kuu idmay weli ta'diibi ta'diib iyo edbin buu u soo aroorayaa amarku weli taadiibi qofan mukalafa ilmo yaroo sabiya ayaa cunto kula cunaya gacantiisiibaa dawaafaysa oo kolba meeshuu doonuu ka qaadanaya mar halkan uu ka qaadanaya mar halkaasuu ka qaadanaya mar halkaasuu ka qaadanaya waa inankaa yare ciyaalka ee dee aan mukalafka ahayn u qaadanaya ta'diib haddaba si ay ugu noqoto ta'diib si ay ugu noqoto ayaad odhan kul mimaa yeliika baad ku odhan war ka cun xagga kugu xigta waa wujuubha odhan ilmaha yar waaba carruure maxaa ku waajibay ma isagaa mukalaf baha isagu waa tadiib litadiib wayo edbin ha ku tababarto wey ha ku tababarto kul mimaa yaliik warka ka cun waxa inta kugu xigta welilindaari digidna way u soo arooreysaa digid waa laguu digayaayo amarkiibaa maanta digidoo kale noqonaya ilaahay baa yidhi qul waxaa tidhaha tamatacuu raaxaysta fa ina masiirakum noqodkiinu iyo masiirkiinu ila naari naar buu ahaaday iska raaxaysta naar baad ku dambaynaysiin tamatacuu waa maxay waa di waa indaar waa digid waxa looga digaya halkay ku dambaynayaan ee naarta ah ayaa looga digayaa hadaba indaarka iyo tahdiidku maxay ku kala duwan yihiin indaarka iyo tahdiidku tahdiidku hanjabaad bay ahayd qul eh, icmaluu maa shi'tum tii oo kale waad garan doontiin waxa idinka qabsada tanna tamatacu raaxaysta weeye fa ina masiirakum ila annaar farqiga tahdiidka iyo indaarka u dhaxeeya talo waa maxay bay yidhaahdeen culimadu waxa waxay ku kala duwan yihiin tahdiidka waxa waxay ku kala duwan yihiin waxa la xidhiidhsanaya shay waciid ah waciid baa la xidhiidhsanaya waa indaarka ayuu waciid la xidhiidhsanaya tahdiidkana takhwiif cabsigelin baa la xidhiidhsata oo hadda waciidkii waa fa ina masiirakum ila naar fa ina masiirakum ila naar tan ayaa indaarka la xidhiidhsanaysa walil imtinaani imtinaan oo galladaysiya in lagu gallad sheegto galadaysina wuu u soo arooraa amarku waxaa ka mid a kuluu cuna mima kii razaqakum ullahu ilaahay idinku arsaaqay kuluu mimaa razaqakum ullah kuluudaa waa amar lilibaaxa hamoodin waa lilimtinaan waa galladaysi haddaba ibaaxada iyo galladaysigua maxay ku kala duwan yihiin ila wa kuluu washrabuu ibaaxaynu nidhi kuluu mimaa razaqakum ullahna gal imtinaan baynu nidhi maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin kan imtinaanka iyo galladaysiga ah waxa la xidhiidhsada wax loo baahnaa ayaa laga dambaysiiyaa wax loo baahnaa ayaa laga dambaysiinayoo tusaale ahaan kuluu marka la yidha mima razaqakum ullah baa laga dambaysiinaya razaqakum ullah walilikraami maamuusidna wuu usoo aroorayaa amarku maamuusid waxaa dhici kara inuu amarkii maamuus usoo ikraam usoo arooro waa lagugu ikraamayaa uun ilaahay baa qur'aanka ku yidhi udkhuluuha ahlu jannaha marka lala hadlayo jannada loo ballanqo udkhuluuha soo gala bisalaamin salaam iyo salaam idinkoo la saaxiibsan ama nabadgeliyo aaminiin oo haddana aamina udkhuluuha soo gala bisalaamin ku soo gala aaminiin idinkoo aamina haddaba udkhuluuha waa lilikraam ahlu jannihii waa la maamuusay xataa gelidii jannada lagu maamuusay maa sha allah waa bisalaamin aaminiin weli taskhiiri taskhiir taskhiirku waa sakhirid ama dullayn weeyi iyo imtihaan ihaanaysi amarku mararka qaar buu usoo arooraa dullayn iyo ihaanaysi buu usoo arooraa waxaad oranaysaa kulu kuunuu noqda qiradatan daayeer khaasi'iin wid la yidhi idinkoo wada daayeer wid la yidhi ah ama idinkoo daayeer wada liita ah soo aroora buu ilaa ahaada baa laleeyahay kuunuu ahaada qiradatan daayeer daayeer noqo hadii reer banu israa'iil lagu yidhi miyay noqon karaan adiga haddii lagu yidhaha ka war aroorado bal maanta yar noqo ama gaari noqo gaari yar noqo oo saliidda lagu shubto anu kugu safarna haddii lagu yidhaha ka eegde way adagta adiga xaggaaga ilaahay wuu kaa dhigi karaa laakiin adiga marka lagu leeyahay kuunu aduu noqo marka lagu leeyahay waxa looga jeedaa un imtixaan waa dulaysi dulaysi baa looga jeedaayo waa lagu dulaynaya daayeer noqo marka la yidhaha daayeer noqo wax loo reebay ma jirta kaa waa la duleeyey oo la ihaaneeyey haddaba daayeer hadduu ilaahay ka dhigo dee ihaanadii waad aragtaa masqigii baaba ku dhacayba weli takwiini takwiin oo ahaysiin ah abuurid takwiinna amarku wuu usoo arooraa waxa weeye aliijaad min alcadam baa takwinka loo yaqaan in laga abuuro laaan la-aan baa laga abuuraya waxa weeye kun ahow oo fa yakuunu wuuba ahaani kun amarkaasi waa takwiin baa la yidhaahdaa ilan haddii kale shay aan jirin buu ilaahay amar saaray haddaad tidhaa ka waran shay aan jirin buu ilaahay amaruu saaray waa takwiin amru takwiin baa la yidhahda waa abuuridii waa lagu abuurayey weli tacjiizi cajzigelinna amarku wuu usoo aroorayaa waa idhaaru lcajzi inaad inaadan waxba noqon karin baa ahayn baa lagu shee lagu tusayaa faatuu la yimaada bisuuratin suurad min milihi qur'aanka oo kale ah faatuu la yimaada bisuura suurad miyaa inagu samayn karnaa qur-aanka oo kale ah suurad suuradaha qur-aanka suurad lamida ta ugu yarna ha noqotee lama samayn karo adduunku wuxuu dhaqaale leeyihiy wuxuu aqoon-yahan sheeganaya haddii la isku wada yimaad maalun bay galdaloola ka imani welil ihaanati ihaanana wuu soo aroori ihaano mararka qaar halkaa ihaanada aynu nidhi waxa laga kutubta qaar ka cibaareeyaan waa duq dhadhami inaka adigu anta adigu alcaziizu baa tahay mid cizi leh alkariimu oo sharaf leh duq inta loo yeedho niman gaalo ayaa naarta dhadhamiya la odhanaya way idinkii cizigi iyo sharaftaba lahaaye cizi iyo sharafi xaggay u joogtaa ma nin naar ku jira cizi iyo sharaf leh waa tahakum waa jees jees way idinkii adduunka ku sheegan jiray cizigi iyo sharafta eh bal hadda tanka la odhanaya kolkaa duq waa dhadhami waa ihaano weli taswiyati taswiyo waxa weeye waa simid inaad shaygan samayso iyo inaad shayga iska dayso way kuu siman yihiin amarku saasuu usoo aroori karaa mararka qaar waxaan amar baa lagu saay amarkiina waa taswiyo samee iyo ha samayni way kuu siman yihiin fasbiruu ahlu naarka marka naarta la geliyo ee la shiilo hilibkoogu uu shiilmo ee ay gubtaan ay qombobaan gebigooguba ayaa la odhanayaa fasbiruu ow laa tasbiruu fasbiruu adkaysta ow laa tasbiruu amase ha adkaysanina way idiin siman yihiin haddaad naarta ku adkaysato iyo haddaad ka dhex oyido way kuu siman tahay baa la odhanaya fasbiruu aw laa tasbiruu waxaa weeye kolkaa litaswiya baa la yidhaha weli ducaai ducana wuu usoo aroorayaa oo iska allabarya rabbanaa rabbigayow iftax fur baynanaa baynka yaga iyo bayna qowmina qowmka yaga baynkooga iftax iftax hadda amar maaha waa iska duco oo allabari uun weli tamanii tamanina wuu usoo aroorayaa tamani waad iska tamaniyeysaa waxbaad jeclaanaysaa maalin baa intaad dalxiis u kacday meelaha adigoo maxaan ku idhaahdaa meel qurux badan qurux badan qurux badan oo xeeba goor casara adigoo iska jooga ayaad aragtay ama meelaha dhirta iyo kaymaha le adoo iska jooga goor casara ay tao libaax iyo bakdine ayna kugu jirin oo quruxda meesha aad yaabanto yaabantao ilaahay aad xasuusanaysid awoodaha ilaahay aad xasuusanaysid oo intuuna afkaagu qoslinba qalbigaagu qoslayo ayaa waxaad aragtay adigoo barta afadhiya ayaad aragtay cadceedda inay sii dhacayso kol hadday cadceeddu dhacdana dee meesha waa laga guurayaa markaas intaad cadeeda sii eegto ayaad odhanaysaa yaa shamsu laa taqrubi alla cadeeday ha dhicin ha dhicin ama waxaad odhanaysaa tusaale ahaan eeg waxaad doonaysaa inay cadceeddu kuu soo baxdo sii yar joogto oo habeen baad bahal iyo wax ka baqaysaa nahyiga iyo dee amarku waa isku mid une waxaad odhanaysaa yaa shamsu iطlici iطlici alla cadeeday soo bax waa bahalkan libaaxeed geedka ka saaran tahay ayaa kaa tegaya markaa hadday cadceedi soo baxdo kolkaa cadceeday soo baxdaad odhanaysaa cadceeday soo bax waa tamani ilan cadceedda ma amri kartide waa iska tamani uun waxaad odhanaysaa kun fulanan nin baad arkaysaayo kun fulanan hebel noqo waa iska tamani inuu hebel noqdo kun fulanan welilixtiqaali yasidna wuu usoo arooraa yasid amarkii muxuu usoo aroorayaa ayuu yihi sheekhu ixtiqaar oo yasid ah ayuu usoo arooraya waxbaa la yasayaa waxaa ka mid a nebiyullaahi muuse markii suxarada laysku keenay isagu ushii mucjizada ahaa buu sitay ushii mucjizada ahayd ayuu sitay ul yaroo mucjize ah oo ilaahay nebi muuse uu ku karaameeyey ayaa jirtay ma ogtahay waa ul mucjize ah laakiin adigu hamoodin de haddaad ul qaadato inay tii nebi muuse kuu noqonayso suufiyada qaar baa jira intay ul faraaqyala qaataan ku odhanaya waa ushii nebi muuse tii nebi muuse eeg istinaas baa jira bay yidhaahdeenoo nebi muuse ul baa loo dhiibee eh, haddana ul laysku dhiiboo laga sheekeeyaa jirta maad maqasheen ushaa hebel ushii sheekh hebel baa ya xaggey ka timid baad moodaysiin halkay ka eegayaan ushii nebi muuse daba taagan yihiin kolka waxaa jirta haddaad eegto welil ixtiqaar haddaad eegto welil ixtiqaarna waa u soo arooraya ixtiqaarkaasi muuse ul ilaahay siiyey khatara nimankii suxarada ahaana xadhka iyo masas sitaan markaasaa nebi muuse ayuu ku yidhi alquu maa antum mulquun tuura waxaa tuuraysiin maadan arkayn yasidii inay ku jirto ixtiqaar inuu ku jiro alquu tuura maa antum mulquun waxa la yidhi ilaahay qofka mataqaan hadduu wanaag la doonayo xataa dhaqankiisu way ka yar muuqataa dhaqan dee oo ka duwan dhaqanada kale ayuu yeeshaa nebi muuse alquu maa antum mulquun markuu lahaa maxaa ka horreeyey maxay yaa muusa maxaa ka horreeyey alquu antum alquu markuu lahaa maa antum mulquun haye maxaa ka horreeyey bal soo qabta aydii ka horreysay ma adiga hor tuuri mise annaga hor tuurina soo maahayn ya يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ما أذيقا هرتوري مساء أنقا هرتورنا أسلوب كان أسلوب آذابي كنت تبينين هرت أسلوب كان كورن إك سحرة دي بالي إك يا موسى إما أن تلقي إن ضدو تورته وإما أن نكون نحن أو آه نحن الملقين إيانا أنقا هرتورنا وأيا كوا كلا هدي أهان لها إنو حيورين لها ديك ديك تأيسي وصوحيان ما يقا وحبا بسلقدري لها يقوم بولولا أنقا دقانينيه ilaa waxayba ogolaadeenba inay ama tuura ama tuuran ilaahay waa ka hanuuniyey marka dambe waad aragtaa eeg usluubka qofka ilaahay uu waafajinayo xataa dhaqankiisa hore calaamadaha jira ka sii muuqanaya oo si una baad arkaysaayo wanaag iyo qiimo iyo wuxuun baad arkaysaa aad ka dareemi karaysid alquu tuura buu yidhi maaka antum idinku mulquuna ad tuuraysi waxaad tuuraysiin tuura buu yidhi yasid baa ku jirto oo yasidani waxa weeyi eeg wuxuu yasayaa sixirka laftiisa sixirku muxuu yahay de waxbaba maahe marka mucjize rabbaaniya la barbar dhigo ka waran sixirku wax alla wuxuu yahay ma jiro walilkhabari khabar buu usoo arooraa mararka qaar khabar waa war uun idaa lam tastaxi markaad markaad xishoon weydo fasnac samee maashita waxaa doonto fasnacdani waa amar laakiin khabar baa looga jeedaayo markaad xishoon weydo sanacta waxaad samaynay maashita waxaa doonto sanacta khabarkaa un looga jeeda amarkani waa lilkhabar buu usoo arooray waliliنcaami nimcaynna amarku wuu usoo arooraa lilincaam waa nimcayn ilaahay uu ku nimceeyey subxaanahu wa tacaala maxaa ka a lilincaam waa nimco xasuusin nimcadii baa lagu xasuusinaya kuluu cuna min ayibaati ma kii ayibaadkiisa razaqnaakum aanu idinku arsaaqnay kuluu cuna waa tadkiiru lincaam ilain dayibaad baa ka dambeeye tadkiiru lincaam weeyi welitafwiidi tafwiidna wuu usoo arooraa tafwiidku waa bandh waa u bandhig oo amarka ayaa kayr loo celinaya ama taxkiim ama tasliim waxaad odhanaysaa faqdi samee maaka anta adigu qaadinaad samaynaysid samee bal waxaad samaynaysida waa litafwiid waa u bandhigid weli tacjiibi tacjiib oo ka yaabid ah ka yaabin ah ka yaabin weli tacjiibi weli tacajub buu qorayaa miyaa weli tacjiibi wey weli tacjiibi waa ka yaabin iqaacu lcujbi lilmukhaaab aniga sax iigu qorayaa weli tacjiibi laakiin dabcadaa jira weli tacajubi qora weli tacjiibi tacjiibna wuu usoo arooraya amarkii tacjiib waa adee lagaa yaabinaya undur waxaad eegtaa kayfa darabuu laka say kuugu yeelayaan alamhaala tusaalayaasha undur bal eeg siday tusaalayaasha waa yaab waabaad yaabaysa bal waxay kuu soo qaadanayaan eeg waa yaab yaabgelin weeye weli takdiibi beeninna wuu usoo aroorayaa amarkii baa beenin usoo arooraya qul waxaad tidhaahdaa fa'tuu keena bitawraati tawraad oo fatluuha akhriya in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysiin zaniga anagu maanaan rajmin jirin markay yidhahdeen zaniga muxsanka ah waa qul faatuu bitawra tawraadba keena keeniba been baad sheegaysiin way waa tagdiib been baad sheegaysiino rajmiga waanu ka weynaydu waa been waa tagdiib weeyi qul faatuu keena bitawraad oo faatuuha akhriya in kuntum saadiqiin walilmishwarati mishwaro iyo tashina wuu usoo arooraa mishwara waa tashi buu usoo arooraya ama waa shawr buu usoo arooraya waa tashi waa lagula tashanaya fandur eeg maadaa taraa bal waxaad adigu ra'iyeysid fandur maadaa taraa bal ra'yee bal eeg hadda waxaad ra'yeysid waa tashi welilictibaari ictibaarin cibro qaadashana amarku u soo arooraa unduruu eega ilaa amarihi midhihiisa idaa amara markuu midhaynayo bal geedaha eega markay midhaynayaan siday u midheeyaan waa ilaahay cilmiyadii waa ku cibro qaadasho miyaadan weli u fiirsanin beer yaroo midhaynaysa ama taa xasiida ha ahaato ama tu kale ha ahaato ilaahay cilmiyadiisa caleentan yaree qoyan biqilka yaree dhulka ka soo baxay uunbuu ilaahay midho idiloo ad adagoo haddii lagugu dhufto ku dakraya baliinta iyo cambaha iyo eega uunbuu ilaahay ka soo saaraya midho markaasuu haddana biyo gelinaya dhadhan loo samaynaya waxya layswada rikibaya markaasaad arkaysaa ilaahay siduu u abuuray bahashan cajiibka markaas haddana labadan geeda isku midka ihi ayna isku midab ahayn hadday doonaan ama geedkan qura ee cambaha ah ambaa ku wada yaalaan isku midab ahayn mid cab mid cas mid midaba hadda biyuu cabay waa isku biyoon biyuu ku baxay waa isku biyoon waa awoodihii ilaahay waa mukhtalifan alwaanuhudii la mukhtalifan alwaanu midabadii kala dudunaa ayaa meesha awoodii rabbaaniyada ahayd ka dhex muuqato ayaa bartaa kaaga soo baxaysa welil ictibaar lix iyo labaatan macno oo amarku uu u soo arooro ayuu sheekheenu halkaa keenay waa lix iyo labaatan macno oo amarkii uu u aroorayo walasaxu qowlka sixada badan haddaba lix iyo labaatanka amarku keebuu ku soo aro keebaa ayaa amarku xaqiiqo uu ku yahay ma sunahaa ma wujuubkaa ma nadbigaa keebuu tal ma mushtaragba wuxuu ku yidhi walasaxu qowlka sixada badan annahaa siiqada siiqatu ifcal la yidhaahdaa waa siiqatu ifcalun amarka guud maaha waa ifcal qura walasaxu qowlka asaxa ah annahaa siiqada siiqatu ifcal ihi xaqiiqatun xaqiiqo waxay ku tahay filwujuubi wujuubkay xaqiiqo ku tahay luqatan luqa ahaan bay ugu tahay calal asaxi qowlka sixada badan markaan qaadano ifcashu wujuub ayay ku tustahay la soco wujuub bay ifcashu ku tustaa oo talow xagee laga qaatay inay wujuub ku tusto ifcashu waxaa laga qaatay waxaa laga qaatay dee waa amar ileen amarkuna si guud wujuub buu ku tusayey falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna waxaa laga qaatay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaak la amartuhum bisiwaak si guud buu amarku wujuub u keenaa siiqadan siiqatu ifcalna waa amarkii dee luq ahaan xataa waxaa la yidhi haddaad qof wax amarto oo uu la iman waayo dee waxa weye luqa ahaan baa looga qaato qofkaas inuu cadhoodan waa suurtagal waxaa la ogaya nebi maxamed markii uu xiirta lahaa ee la xiidhan waayey uu cadhooday waa kii dee xaaskiisii la tashaday ee ay tidhi adigu xiidho ee xiirtay walasaxu qowlka asaxa ah annahaa siiqadani xaqiiqatun xaqiiqo ayay ku tahay fi lwujuubi wujuubka imaamu shaafici iyo jumhuurta aimaduba sidaasay qabaan haddii qariina ay jirtana qariinada ayaa la raacayaa qariina hadday jirto haddayna qariina jirinna wujuubkaa loo daynayaa waa sidaas iiqadaas luqatan luqa ahaan calal asaxi qowlka asaxa ah kolka luqatan haddaba labada asax waa maxay labadan asax maxay kala yihiin xagga hore wal asaxu buu sheekhu geliyey xagga dambena calal asaxi buu geliyey labada asax maxay kala yihiin miyuuna mid inuu war masalada laba xukun baa laga hadlayaa labada xukun ee laga hadlayaa waxaa weeye siiqatu ifcal maxay ku tustaa marka hore ma wujuub mise kayr wujuub bay ku tustaa waa cala alasax asaxa hore weeyaan siiqatu ifcal inay wujuub ku tustaa waa cala alasax haddaba tusida ay wujuubka ku tustay ma luqa ahaan bay kugu tustay mise sharci ahaan bay kugu tustay mise caqli ahaan bay kugu tustay eeg luqatan bay kugu tustay cala alasax iyadana kolka calal asaxda dambe waa luqaday u noqonaysaa asaxa horana dalaalada wujuubka ayuu u noqonayaa meeshu waa laba mas'alo oo isruwan weeyaan wanahu yajibu wanahu shanigu waxa weeye walasaxu asaxu anahu shanigu anahu isagu yajibu waxa waajibaya anahu shanigu waxa weeye yajibu waxa waajibaya ictiqaadu lwujuubi wujuubka in la caqiideeyo bihaa ictiqaadu lwujuubi wujuubka bihaa iyada wax lagu waajibiyey in la caqiideeyo qablolbaxi intaan la baadhbaadhinba halkanina waa masale kale amarku imisu ku iman jiray imise shay amarku imisu ku iman jiray imisaynu hadda tusaalaynay lix iyo labaatan haddaba amar markaad aragto amar markaad sidaa u aragteed amar uun aragto talow amarkani ma waajiba ma nadbiba ma ibaaxa ma tahdiidba amar intaad aragto intaadan ka fikirinba intaadan adigu baxsiiba gelin midku yadan qareynooyinka eegin waxa waajib kugu ah horta wujuub inaad usii qaadato ictiqaad ulwujuub wujuubka inaad iska sii caqiidayso qabla albaxi ayaa waajib kugu ah waayo dee isaga asal ahaa yaa isaga ayaa asal ahaa wa anahu shanigu walasaxu qowlka asaxa ah annahu shanigu waxa weeye yajibu waxa waajibaya ictiqaadulwujuubi wujuub in la caqiideeyo bihaa siiqadan wax lagu waajibiyey qabla albaxhi baxiga hortiiba wa annahaa iyadu waa siiqadiie in waradad waa hadda amarkii ifcashii wa annahaa siiqada ifcal in waradad hadday soo aroorto bacda xadrin manci dabadi hadday soo aroorto aw istidaanin ama idan dalab dabadi hadday soo aroorto falilibaaxati ibaaxunbay u ahaatay wuxuu ku yidhi siiqada amarka ma taqaanaa ee ifcal la yidhaahdaa hadday xadri soo hadday xadri daba dhacdo xadri maxay daba dhacday shay marka hore lagaa joojiyey baa kadib lagu amray ibaaxaad u qaadanaysaa waajib ma aha oo maxaa ka mid a xujayda waxaa la yidhi waidaa xalaltum fastaaduun xujaydu intay xujo yihiin uwaadha may dili kar may uwaadhsan karaan wax nin xaajioo wax uwaadhsan karaa miyuu jiraa may ma jiro haddaba maadaamo xaajigu uuna waxba uwaadhsan karayn balu fiirso qofkan xaajigii ihi waxba ma uwaadhsan karo ayaynu nidhi oo uwaadsi looma ogola intaa hadda mayla fahamteen xaajigii inaan uwaadhsi loo ogolayn xaajigii uwaadhsiga loo diiday intuu xaajiga yahay ayuu rabbi yidhi waidaa xalaltum xujaajay markaad xalaalowdiin fastaaduu uwaadhsada mar ma xalaalowdeen iska uwaadhsada haddaba waidaa xalaltum fastaaduu fastaaduu waa amar amarkaasi bacda xadrin buu dhacay oo uwaadha marka hore waa la manciyey oo waa laynoo diiday haddaba fastaaduu haddaad waajib u qaadata ka waran afar milyan oo xaaji hadday yidhahdeen ilaahay baana amray markaan xalaalowna inaan uwaadsi tagno oo intay wada qoryo qaataan ay ka inta ubadhaqaaqaan ka afar afar afar bal afar milyan ka waran afar milyan hadday yidhahdeen ilaahay baana amray inaanu uwaadsi tagno ma la dawaqaynin fastaadu amarka in wujuub ka dhigina ibaaxa ka dhig waa lil ibaaxa bacda istidaanin hadduu dhacana istidaan idan qaadasho hadduu dhacana waa saasoo kaluun ma soo galaa qofku yidhi o soo gal odhanaysaa soo gal ayaad odhanaysaa ama sidaa ma sameeya ifcal baad odhanaysaa waanahu wal asaxu qowlka asaxa ah annahu shanigu waxa weeyi yejibu waxa waajibaya ictiqaadulwujuubi wujuub in la caqiideeyo bihaa siiqadaa wax lagu waajibiyey qablalbaxdi baxdigaba hortii waalasaxu asaxu waxa kaloo weeyi annahaa siiqadaasi waa ifcala in waradad hadday soo aroorto bacda xadrin manci debedii aw istidaanin ama idan qaadasho falilibaaxati ibaaxa ayay u sugnaatay وأن صيغة النهي هل كان واحد جرى مسألة ليلى استدراد استدراد كوحة ويذكر شيء في غير محله لمناسبة بينهما والشيء إن لغو شيء ماشي سميانا نهين شيء بقى لشيء إياه ماشي سين لغو تلقى لي ميانا نهين نوال لغو شيء إياه مناسبة أنا كده حيسا نهي قولي ما ينقارني بقى إنه نهي قارن أيو كلايا يا دبا صيغة النهي هذي بعد الوجوب نعضو ما حين قريسا شيء واجب كوغو أها هدي لغا, هدي لغا النهي نهي قاسي محوكو تسي litaxriim hadda weli nahyigamaynaan gaadhin waxaynu nidha halkan ilayn amarku hadduu dhaco bacda xadrin buu yidhi xadrigaasi waa nahyi shay lagaa nahiyey hadduu amar daba dhaco waa lilibaaxa haddaba shay lagu amray hadduu nahyi daba dhaca ka waran ilaintan ay munaasaba isku leeyihiin shay lagu amray oo waajib kugu ahaa haddii haddana laguu diido maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa litaxriim marka hore nebi maxamed quburaha in rag iyo dumarba la ziyaarto ayuu ayuu inoo baneeyey kadibna wuu inaga nahiyey nahyigaa maxaa loo qaatay markaa qubuuraha in la ziyaarto maxaa loo qaatay litaxriim xadiidkii haddana waa la nasakhayo rasuulkaaba caddeeye oo yidhi kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur alaa fazuuruuha fa inaha tudakirukum laakhira xadiidkii macnihiisu ahaa kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuur waan idiin diiday soo in ziyaarooyinka in qubuuraha in la ziyaarto alaa fazuuruuha iska buuqda waayo aakhiray idin xasuusine wa ana siiqata nahyi walasaxu qowlka asixii waxa weeye anna siiqata nahyi siiqada nahyiga ee laa tafcal ah bacda wujuubin wujuub markay soo aroorto alwaarida bada wujuubin ee soo aroortay wujuub dabadii litaxriimi taxriim bay u ahaatay oo arinkaasi waa arin la xarimay ayuu noqonayaa oo xaaraan ah mas'alatun axkaamtii baynu weli ku jirnaa culimo mas'alatun alaصaxu annahaa liطalabi اlmaahiya in sha allahu tacaala cashirkeeni halkaa ayuu inoogu joogi doonaa والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم